wsala allah wslam calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ataqrib lilimaam الnawawiy raximah اllahu tacaala annawcu taasica cashar nooca sagaal iyo tobnaad almuqaribu ayaan ku dhex jirnay muqaribka waxa uu yihi wاlاضطiraabu yuujibu ضacfa الxadiiثi liishcaarihi bicadam الضبط wاlاضطiraabu اضطiraabku yuujibu wuxuu keenayaa ama uu keensanayaa ضacfa الxadiiثi xadiidka ضaciifnimadiisa liishcaarihi yani dareensiintiisa darteed uu dareensiinayo bicadami الضبطi dabdi la-aan ikhtilaafkan ama qof keligii ha iskhilaafo oo marna si ha u weriyo marna si kale ama dad badan ha iskhilaafaan ikhtilaafku wuxuu keenayaa cadami dabdi inaan aada loo soo dabdinin dabdigana shardi ayuu u ahaa xadiidka maqbuulka ah saxeixa iyo xasankaba shardi waxaa u ahaa dabdi in la helo <clears throat> marka dabdi la-aantaas yaa waxay keenaysaa marka in mudaribka uu daciif yahay horena waa usoo sheegnay labada shardi oo xadiid marka muqarib lagu sheegayo in la helo ay tahay shardi wujuudiya iyo mid cadami ah oo midna uu yahay kan wujuudiga ah in la helo takaafu'u duruq duruqda inay isku xoog tahay khilaafayso kan cadamigaana uu yahay cadamu imkaani iljamci inaan la jamcin karin haddii marka labadaa la isku helo xadiidka idiraab marka waa lagu sheegi karaa idiraabkiina marka wuxuu keenayaa dacfi ayb marka idiraabka dacfigiisu waa jaanibka dabdiga jaanibka dabdiga ayaa la waayey oo dabdi yari ayaa jirta ayb wliraabu iiraabku yuujibu wuxuu waajibsanayaa keensanayaa dacfi alxadiidi xadiidka daciifnimadiisa liishcaarihi dareensiintiisa uu dareensiinayo bicadami dabdi dabdi la-aan oo inaanu dabdi jirin ayuu dareensiinayaa tusayaa taa ayaa marka waxay keenaysaa mudaribku inuu daciif yahay oo min aqsaami daciif uu ku jiro ayb wayaqacu fi lisnaadi isnaadka ayuu ku dhacaa taaratan kol wafi lmatnina waa ku dhacaa ukhraa nima kale wafiihima labaduba waa ku dhacaa isnaadkii iyo matnigii isnaadkiina inuu idiraab ku jiro matnigiina ku jiro min raawin waaxidin wamin raawin raawi xaggii ayuu ka yimaadaa aw jamaacatin min jamaacatin jamaaca xaggeedana waa ka yimaada hal qof ayuu idiraabku ka yimaadaa isagiibaa iskhilkhilaafayo marna xadiidka wuxuu ku werinayaa si mar kalena si mar isagoo mursal u keenayaa mar isagoo mutasil u keenayaa mar isagoo mawquufa mar isagoo wuxuu keenayaa yani marfuuca khilaafaad aad u tiro badan ayaa ku jira nacam ayib marna jamaaco ayuu ka xasilaayo hadba sibay marka jamaacada u iyo uga xasilaa oo dad jamaaca baa iskhilaafay oo xadiidkii hal makraj leh yaa ikhtilaaf aada u tiro badan ay ku warinayaan ayb idiraabkii marka halkaas uga baxa amhilooyin badanna waa sheeg sheegay shalay aan ka hadhadalna annawcu alcishruun nooca labaatanaad almudraju mudrajkiis weyaan almudraj tacriifkiisa waxaa la idhaha damju lmawquufi bilmarfuuc damju lmawquufi bilmarfuuc mawquufkii in laga la dhexgeliyo marfuuc damju lmawquufi bilmarfuuc marfuuc waa soo marnayo waa kalaamka rasuulka calayh isalaatu wasalaam mawquufna waa kalaamka saxaabiga ama taabiciga ama man duulow hadii eh, la qaydo marka hadalkii saxaabiga iyo hadalkii nebiga ayaa laysu dhex daraa hadalkii taabiciga iyo kii nebigaa laysu darayaa marfuuci iyo mawquufkii ayaa laysdhex gelinaya gelinayaa kaas ayaa waxaa la yidhaahdaa mudraj damju lmawquufi bilmarfuuc ayb asbaabana waa leeyahay anwaacna waa leeyahay kitaabka uga hadlaa kuwaas matniga huwa aqsaamun qaybo weeyaan mudrajku axaduhaa qaybka koowaad mudrajun mudraj fii xadiidi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga xadiidkiisa dhexdiisa la geliyo bian yadkura raawi raawigu waa inuu sheego caqiibahu xadiidka ciribtiisa kalaaman hadal linafsihi raawiga isaga usugnaaday aw ligayrihi ama kayrkii uu leeyahay fayarwiyahu wuu warinayaa min bacdahu dadka isaga ka dambeeyo raawiga dadka ka dambeeyo xadiidkii ayuu warinayaa mutasilan isaga oo isku xidhiirsan oo warkii nebiga iyo warkii keyrka isku xidhiirsan yahay fayutawahamu waxaa la moodayaa markaa annahu min alxadiidi xadiidka inuu ka mid yahay warkaa inuu xadiidka ka mid yahay ayaa la moodayaa ayb amhiladeeda marka waa badan tahay waxaa ka mid a ah xadiidkii eh, abi hurayra radi allahu canhu uu yidhi lilcabdi lmamluuki ajraan addoonka la leeyahay laba ajar ayuu leeyahay ayb in addaa xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi xaqa alle xaqa mawaalidiisa haddii uu guto markaasuu abu hurayra yidhi waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu waalxaju wabaru ummii axbabtu an amuuta wa ana cabdu mamluuk hadaan intaa jirin xajkii iyo jihaadkii iyo hooyaday oo aan baarinimadeeda haddaanay jiri lahayn inaan u baarinimo falo addoon laleeyahay anoo ah baan jeclaan lahaa inaan dhinto lama kala soocin marka warkaas hadalkaa dambe iyo xadiidka qaybtiisii hore xadiidka markuu soo dhammaaday inuu gadaal laga sheegay dadkii ka dambeeyey marka xadiidkay ku dhex warin jireen qaarkood ayb markii dambe marka waxaa la kala soocay waxaa la ogaaday oo jamcu duruq marka xadiidka duruqdiisa la jamciyey waxaa soo baxday qaybta dambe inuu yahay min kalaami abi hurayra ama markii loo fiirsaday ayb asbaabta lagu ogaado gadaalan sheegayna misaalku marka waa kaasa iyadoo gadaal mudraj uu ka galay shardina ma ahan gadaal keliya inuu galee siduu kumoodsiinaye dhexdana waa geli karaa xadiidkii dheeraayo bad-ul waxyiga ku saabsanaa ee caaisha ay warinaysay alxaaris ibni hishaam ay ka warinaysay waa si xadiidka waxaa ku jirtay waxaa la jeclaysiiyey faxubiba ilayhi alkhalaa nebiga waxaa la jeclaysiiyey inuu keligii banaanka intuu u baxo gaaru xira ou tago fakaana yataxannasu fakaana nebigu wuxuu ahaa yataxannasu wahuwa tacabudu wahuwa tacabudu waa min kalaami zuhri xadiidkayna ku dhex jirtaa fakaana yataxannasu wahuwa tacabudu raawi inuu leeyahaa la mooyaa ayb dhexda ayuu ka galay mdraajka horeyna waa geli karaa oo xadiidkii in idraajkii lagu bilaabo marfuuci gadaal loo dhigto tusaalihiis wuxuu yahay asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaas xadiidku waa weylun lilacqaabi min annaas asbiqu lwuduu'ada ka horeysana waa mudraj oo saxaabiga warinayaa yiri intuu arkay dad aan waysada dhammaystiraynin ayuu yidhi asbiq lwuduu weylun lilacqaabi min annaar marka weylun lilacqaabi min annaar oo marfuuca iyo waxaa laysku dhex daray asbiq lwuduu oo ah mudraj saddexda qaybood marka waa ku dhacaa horay dhexda gadaal intaba waa gala laakiin gadaal u badan yahay gadaal ayuu aada ugu badan yahay walidalika isaga midda dambe keliya unbau sheegay alimaam nawowi mudrajka marka mudraj fi sanad mudraj fi lmatni mudraj fi lmatni baan annaga sheegnay waa kan markaa matniga galo sida loo aqoonsanayo inuu mudraj uu yahay iyo in kalena wujuuh badan baa ayaa lagu aqoonsadaa wujuuhda lagu aqoonsanayo waxaa a wejka koowaad shaygan inuu mustaxiil yacnii in nebiga uu warkan ka soo fulo ayaaba mustaxiil ah inay mudraj tahay waa la garana marka iyo aan misaalka ku bilownay yaa ka mid ah. <clears throat> a oo misaalku wuxuu yahay waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu walxaju wabaru ummii la axbabtu an amuuta wa ana cabdun mamluuk inay mudraj tahay waxaa lagu garanayaa mustaxiil waa inuu nebigu sidaa yidhaahdo addoonnimo inuu tamaniyo mustaxiil waxaa kaloo mustaxiil ah nebigu hooyadii maba nooleynba markaas isagoo lix jiray dhimatay hooyadiisa marka lowla aljihaadu baru umnii xaggee u socotaa marka maba dhici karta nebigu inuu yidhaahdo haddaysan jiri lahayn hooyaday oo aan u baarin mar falo mar horay dhibata buu yidhi inuu addoonnimo nebiga ku fakerana waxa weeyaan waa nuqsaan ambiyada ilaahayna nuqsaantaasoo kale alla waa waa ka kor yeelay ayb taabaa marka waxay tustay in mudrajku sidaa lagu gartaa waxaa kaloo mudrajka lagu garan karaa saxaabiga inuu caddeeyo sida ibnu mascuud qowlkiis kale qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna waqultu ana ayuu yii waqultu ana man maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar isagii baaba caddeeyeyba qaybna inuu isaga yidhi qaybna nebiga u yidhi taasoo kale marka waa lagu aqoonsan karaa iyo waxaa kaloo kamida xadiidkan duruqdiisa waxaa ka mid a aan adaa misaalinaynay asbiqu lwuduu ayuu yihi abu hurayra fa inii samictu abalqaasim sala allahu calayhi waalihi wasalama yaquul weylun lilacqaabi min annaar isagaa kala soocay intii nebiga lahaa iyo inta kale waxaa kaloo lagu garan karaa duruqdiisa markii la jamciyo oo la tatabuco culamaa lxadiid dadka yani axaadiista nebiga xufaada ku ah <clears throat> markay jamciyaan duruqda xadiidka ayaa waxaa usoo baxaayo idraaj hadalkan inaan nebiga lahayn inuu hebel leeyahay khalaas masala saddexdaa wid baa lagu gartaa istixaala atasriix yani tasriix saxaabiyi saxaabiga caddayntiisa iyo tasriixu ala'ima saddexdaa waj baa lagu garanaya marka mudrajka matniga asalka marka idraaj iyo cadamulidraaj cadamulidraaja asala xadiidku yacni haddii aan hadda waxba loo haynin idraaj asalka waxaa weeyaan mar haddii sanad inta lasoo kaxeeyo qaala rasuulullahi la yidhaahdo la dabageliyo hadalka hadalkaa inuu nebiga yimi bis haddii qof yiraahdo jumlo kamida ah hadalkaas waa mudraj isagaa daliil laga rabaa marka waa inuu keeno istixaaladii saxaadi yidhi ama inuu keeno a'imada xufaada oo iyagu sidaa kala caddeeyeen asal ma aha idraajku cadamulidraaja ah asal ayb walidaalika fatxulbaari waa arkaysaa iyadoo aada la ysu haysto oo jumladan waa mudraj iyo ma aha mar walbaa marka waxaa daliil laga rabaa iyo xujo qofka idraajka sheeganaya idraajulmatniga ayb qaybtaa marka halkaas uga baxay qaybkii marka wuxuu ka baxay idraajulmatniga aلthaaniي nooca labaad an yakuna cindahu matnaani laba matni inay agtiisu tahay laba an yakuna cindahu agtiisu inay yihiin matnaani laba matni biisnaadayni laba isnaadna markaa ay ku imaanayaan an yakuuna cindahu agtiisu inay yihiin matnaani laba matni mukhtalifaani yani iskhilaafsan biisnaadeynina yani ku ah laba isnaad oo mukhtalifayn iyaguna iskhilaafsan laba matni oo iskhilaafsan laba isnaad oo iskhilaafsan matnigan wuxuu leeyahay azuhriyu can salim can ibni cumar matnigan kale oo khilaafsan kanna sanad khilaafsan buu wataayo wuxuu wataa malik can naafic can ibni cumar an yakuna cindahu matnaani biisnaadayni ay ugu ahaadeen laba isnaad oo kala duwan fayarwiyahumaa wuu warinayaa marka fayarwiyihimaa wuu warinayaa labadii matni biaxadihimaa biaxadi lisnaadayni buu ku warinaa laba matni oo kala duwan laba isnaad oo kala duwan labadii matni ayuu warinayaa hal isnaad isagoo isticmaalayo waa mudraj ogow marka waa mudraj masalan labadii kale ahayd azuhriyu can saalim can ibni cumar malik can naafic can ibni cumar ayuu labadii matni ayuu werinaa wuxuuna ku werinayaa hal sanad oo labada ka mida ah. azuhriyu can saalim can ibni cumar buu labadiiba ku werinaa marka hal matni ayaa sanadkiisa aan wadanin taa marka isaga laftirkiisa marka waa mudraj aqsaamta markaa mudrajka isnaadka mudraj fi lisnaad anwaac badanna midkani marka waa ku jirtaa sharaxa uu marka aad ugu sheegay athaaliu nooca saddexaad ayb an yasmaca alxadiida xadiidka inuu maqlo an yasmaca inuu maqlo xadiidan xadiid min jamaacatin jamaaco ou ka maqlo mukhtalifiina kala duwan ayb fii isnaadihi isnaadkiisa aw amase matnihi ama matnigiisa yay ku kala gegedisan yihiin mukhtalifiina yani iskhilaafsan fii isnaadihi fii isnaadi alxadiidi yay isku khilaafsan yihiin aw matnihi aw matni lxadiidi ayb fayarwihi waa warinayaa marka canhum iyagoo ka warinaya biitifaaqin si iswaafaqid ah oo aan iskhilaaf lahayn ayuu xadiidkii ku warinayaa kanna waxaa weeyaan ninkani dhowr sheekh ayuu xadiidka ka warinaya isnaadkana waa isku khilaafeen matnigana waa isku khilaafeen alfaaddiisii ayb iyagoo sida ah ayuu wuxuu keenayaa marka iyaga dhammaantood ayuu ka warinayaa sanadka ku sheegaa khilaafkoodana ma bayaaninaayo hal sina waa u warinaa xadiidkii hal hal qaab ayuu u warinayaa duuna an yunabbiha isagoon baraarujinin meelaha khilaafka ku jira waa mudraj isagan oo masalan abu daawuud oo kale wuxuu leeyahay xadathana alnufayliyu waalqacnabiyu wa qutaybatu jamiican qaala xadathana fulan can fulan can fulan can ilnabiy sal l slam hal matni ayuu marka keenay iyagaas marka afartaas sheekh matniga way isku khilaafeen oo mid baa wax ziyaadiyey mid baa wax ziyaadinaynin mid baa erey ereyga uu isticmaalay erey kale isticmaalay maaha mid kale isticmaalay waxaasoo dhan ma baraarujinay hal si unba usoo kaxayna ayb shuyuukhdiina xagga matnigana xoogaa waa iskhilaafsan yihiin xagga sanadkuna waxaa dhici karta inay iskhilaafsan yihiin ayb isagoon marka baraarujinin khilaafkaas ayuu hal calaa watiiratin waaxida ayuu ku keenaa waa mudraj iyadana laakiin inta badan muslim arrintaa aada u cinaayo badan buu siiya xataa alfaada ay wax ku werinayaan waa kala gegedinaya oo markuu yidhaahdo xadaanaa caliy bnu xujrin wa zuhayr bnu xarbin wa abu bnu abi shayba qaala abu bakrin ahbaranaa wa qaala alaakharaani anba'anaa abaranaadii ambaanaadoodii waa kala soocay haddana matnigii waa ku kala soocay oo wuxuu leeyahy wantahaa fulanu ilaa huna abu intaasuu soo gaaray ibnu abi shayba wazaada alaakharaani kuwii kale waxay ku dareen kada wa kada aada u kala reebreebaysa arrintaa iyada yani cinaayo faaiqa ayuu siinaa abu daawuud mararka qaar waa sameeyaa sidaas taaratan ma samaynayo bukhaari isagu aada ma u daneeyaba ayb ahaaliu midka saddexaad an yasmaca xadiian inuu maqlo min jamaacatin ou ka maqlo mukhtalifiina kala duwan fii isnaadihi isnaadkiisa ku kala gedgedisan yani isku khilaafsan aw matnihi ama xadiidka matnigiisa isku khilaafsan ayb fayarwii waa werinayaa markaas fa yarwi waa warinaya xadiidkii ayuu warinayaa canhum iyaga xaggooda biitifaaqin si yani iswaafaqin abu u warinayaayo yani hal dhaab ayuu u warinayaayo isagoon baraarujinaynin khilaafkooda iyadana waa nooc mudrajkii ka mida iyagoo sanadka isku khilaafsan buu mitaaliyeyo xadiidu tirmidi can bundaar can ibni mahdiy can sufyaan athawri can waasil wamansuur walacmash saddex sheekh can abi waa'il can camr bni shuraxbiil can cabdillaahi qaala qultu yaa rasuula allah ayu dembi acdam alxadiid fariwaayatu waasil haadihi mudrajatun waxaa la dhexgeliyey calaa riwaayati mansuur walacmash lianna waasilan laa yadkuru fiihi camran waa kaa waasil isagu camar ma sheegin labadan kale unbaa camar sheegeen sanadkay isku khilaafeen mana la baraarujinin khilaafkooda midii waasil ayaa la dhex geliya labadan maxaa yeele waasil isaga riwaayadiisa waxay ahayd waasil can abi waa'il can cabdillaahi maba ku jirinba camr ibnu shuraxbiil labada kale unbaa camar kusoo dareen marka in camar yani waasil iyo mansuur iyo acmash inta laysku daro camarna meeshii la keeno waa mudrajo ayb saasaa marka uu misaal uga dhigay wa kulluhu dhammaantiisna idraajka dhammaantiis xaraamun xaaraam weeyaan biijmaaci ahlilxadiidi walfiqhi buu leeyahay samcaani baana saa cabiray oo man tacamada alidraaja qofkii idraaj u qasdo warkiisa inuu warka nebiga dhex geliyo ama asaaniidda inuu sidan yeelo fahuwa saaqid lcadaalati cadaaladiis waa dhacay waminman yuxarifu lkalima can mawaadicihi wahuwa mulxaqun bilkadaabiin saasuu tilmaamay laakiin warkan calaa yani duduur ama ijmaal looma qaadan karo maxaa yeelay idraajka tafsiirka loo keeno waxbama dhibaayo oo masalan haddii la yidhaha nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam can almusaabanati walmuxaaqalati wlmusaabanatu kada wakada wakada la fasiro tafsiir haddii loo keensado dhib ma laha ayb oo kii fakaana yataxanatu wahuwa tacabudu iyo kale iyo dhibaataa ma kelmad hariiboo la fasira iyo la mancin maayo ee midka la diidayaa midka tacmiye ay ku jirto waa iyo wax qarin haddaanay tacmiye iyo qarini aynan ku jirin dhib ma laha oo aimada qaarkood midkan hadda damboon soo marnay intay shuyuukhdii wada taxaan haddana yacni hal qaab ay ku wariyaan iyadoo iyagoon baraarujinaynin waa ku badan tahay waxna cadaaladooda uma dhimin oo hadda riwaayadaa tirmidi aan soo marnay baaba kutusaysa wa kulluhu dhammaantiis xaraamun weeyaan waa xaaraam maxaa yeele hadalkii nebiga haddii loo maleeyo hadalka nebiga xugun ayuu yeelanaya hadalka nebiga kayrkiina xugun ma yeelanayo saa u weyn oo ka nebiga oo kalea ma yeelanayo ayb wasanafa fiihi marka asbaabta keenayso way badan tahay waxaa kamid a tafsiir eh, waxaa kamid a wahmi qof uu isaga qaataa sida qisa marka waxaa jirtay eh, nin muxadisiintii kamida uu warinayo xadiis oo uu leeyahay xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulaan can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama meeshaa markuu marayay ayaa nin soo galay aad marka yani uu iftiimaayo oo wanaag uu ka muuqdo iyo salax ninkii markii uu soo galay buu milixsaday ninkii xadiidka akrinayay markaasu wuxuu yidhi man kasurat salaatuhu billayli xasuna wajhuhu fi nahaar qofkii salaadiisa habeenkii ay wanaagsanaato weji may badato wejigiisu waa iftiimayaa waa wanaagsanaanayaa maalinkii dad meesha fadhiyey waxay u qaateen xadiidkii sanadkiisa uu soo kaxaynayo inuu isaga kaasii hayso marka xadiis ahaanay u wari jireen waa mudraj marka warkaas waa hadal nebi oo yacni ay u qaateen inuu warkaa nebigu leeyahay mana ah inuu nebigu leeyahay sala allahu alayh ali wasalam ayb oo markau cani nabiy sal ll slam maraayey ayuu aamusay ninkan buu fiiriyey wuxuu dhex geliyey marka warkaas markaa kadib uu xadiidka usoo laabtay ayb dadkii baa marka waxay u qaateen iyagu markaa in xadiidkii lasoo kaxaynayo inuu kaayo waxyaabahaas oo kale <clears throat> waa isaga imaan karaa النوع وصنف فيه الخطيب كتابا شفاء وكفاء wasanafa fiihi wasanafa wou sanifay fiihi fi lmudraji mudrajkii alkhaiibu khaiib ayaa sanifay kitaaban kitaab ayuu yani ka sanifay shafaa yani uu daweeyey yani qofkii markaa u bukay wakafaa yani kaafiyey markaa waxaa weeyaan jiradii na daaweynayo wakafaa isla markaana ku filan ciddii markaa yani kaga filan wax kale ciddii eh, mudrajka dooni lahayd ayuu khatiib kitaab muusaa uga alifay kitaabkiisa marka waxaa la yidhaahdaa alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli waa mabuuc saddex mujalad ah ayuu mabuuc marka haddii aada rabto kelima inaad ogaatid mudraj miya marka ma aha waxaa u laabanaysaa marka halkan kitaabka ayaa u laabanaysa ibnu xajar isaga waa soo talkhiisiyey kitaabkaas ziyaadaadna waa ku daray calaa shardi alkhadiib meelo badanna waa bayaaniyey wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo almanhaj بترتيب المدرج almanhaj بترتيب المدرج kitaabka khadiib isaga ma tartiibsano laakin ibn xajar waa tartiibiy ayb haddii marka kelima xadiis aad rabto inaad ogaatid ziyaadada mudraj bay ku tahay mase kuma ahan kitaabka khadiib baad marji ka dhiganayna isaga waa inaad haysato oo isaga markiiba u laabato isaga marka haddii idraaj uu jiro isagaa kuu sheegay dad badan marka waxaa weeyaan eh, inta badan waxaa badan khilaafka eh, yani masaladan waxaan ku imaado weliba fuqahada qofka faqiihaha kama maarmayo maxaa yeelay mararka qaar fuqahada adilada ay cuskanayaan baa waxay noqonaysaa mudraj iyadii baa idraaj keenaysa markaasaa laysku qabsanaya waa mudraj iyo eh, ma aha cad in la aado waay lasoo ogaado النوع الحاadي والعشhروuن nooca labaatan iyo koowaad almawduucu mawduuci huwa almukhtalaqu mawduucu waxaa weeyaan almukhtalaqu midka la abuurtay almasnuucu la sameeyey wa sharu daciifi wahuwa isagu sharu daciifi daciif midka ugu xun weeyaan ugu daran wataxrumu way xaaraam noqonaysaa riwaayatuhu riwaayadiisu maca alcilmi ogaansho lala qabo bihi isaga la ogyahay mawduucnimadiisa fii ayi macnan macno kastoo kaana wujida lagu helo ilaa mubayanan in la cadaynayo maahan isagoo la cadaynayo maahe macno kasta oo lagu arko oo lagu helo in lagu wariyaa waa xaaraan ilaa in la bayaaniya maaha tacriifkiisiibuu ku bilaabay oo huwa almukhtalaqu waa midka la abuurto almasnuucu la sameeyey cala nabiy yani nebiga korkiisaa lagu abuurtay laguna sameeyey ayb wa sharu daciifi wahuwa isagu sharu daciifi weeyaan daciifkasa ugu shar badan uga fog wataxrumu way xaaraam noqonaysaa riwaayatuhu riwaayadiisu oo riwaayadiisu yani waa xaaraam maca alcilmi isagoo la og yahay bihi yani biwadcihi ama bikadibihi beentiisa iyadoo la og yahay iyo mawduucnimadiisa iyadoo la garanay <clears throat> in la weliyaa wax xaaraam fii ayi macnan macno kastoo kaana wujida la macno kasta oo wujida la helay yani macno kastooo lagu helo waxuu ka wada ama axkaama ku saabsanaado ama qisooyin ha ku saabsanaado ama tarkiib ha ku saabsanaado ayi macna oo lagu helo waa xaaraan in la weliyo ilaa mubayanan in la caddaynaya maahane oo yani dadka looga digayo asalna waxaa u ah man xadaa canii bixadiidin yuraa anahu kadibun <clears throat> fahuwa axad lkaadibiin ama fahuwa axad lkaadibayn qofkii aniga iga sheega xadiid uu u malaynayo inuu been yahay <clears throat> labada beenaalayaal midkood waayo qofka labada beenaalayaal marka waxaa loo jeedaa kan bilaabay iyo isaga welinaya waa beenaalayaal waa isku mid walidaalika qof inuu aada iskaga ilaaliyo axaadiista nebiga warintooda isagood ogeyn ayb daad yani isnaad ku warinayso oo isnaadkii aada sheegto de adiga zimadaada markaas beri waa noqonay culamada waxay yidhahdaan waqtiyadan dambe dadku isnaadkaba xataa ma yaqaanaan waagii dadku ay asaaniidda yaqaaneen ninkii isnaadka soo kaxeeyo man asnadaka faqad axaalaka saasay dhihi jire ninkii adiga isnaad kuu keeno meel buu kuu tiiriyey adaa lagaa rabaa inaad ogaatay in kale zimadiisa beri bay noqonaysa laakiin hadda dadka asaaniid waxba kamaba yaqaanaan maadaama intaad u timaado maanta dhan fulaan can fulaan can fulaan aada daldasho ma baaran karaan mana ogaan karaan walidaalika waa in loo kala caddeeyo xadiid aada hubto maahane inaadan dadka u sheegin wax kale ood kutubta u tiiriso bukhaari baa wariyey muslim baa wariyey abu daawuudaa wariyey waxayna taasi hadaad ku darta marka abu daawuud baa wariyey ibnu xajar baa saxeix yeelay nawowi baa saxeix yeelay ibnulqayim baa saxeix yeelay bayhaqi baa saxeix yeelay ama aimadii ka horreysay bukhaari tirmidi waa dhiba dhibaato male iyo aimada dambaba un muctamada inaad sheegto ayb haddii laakiin aadan sidaa dhino maanta dhan un xadiidka iska daldasho aadan kala ogeyn inay run tahay iyo inay been tahay waciidkan inaad soo gashaa khatar u tahay xukunkiibuu sheegay marka <clears throat> xukunkii ayuu sheegay maxaa lagu garanayaa marka qofka eh, xadiidka in la been abuurtay maxaa lagu garanayaa